soo aragnay buu yidhi tacriifkeed marka waa kii tabarucun bixaqin mudaafun limaa bacda almowt waa inagii sheegnay mudaaftaasina inay marfuuc tahayoo ay tabaruca nacti u tahay mashaayikhda qaar kamid ay ah soo sawiray xawaashida waxaan malaynayaa kulli sheekh naasir buu ahaa in bayjuuriga ahaa baan umalaynaya so bayjuuriga muhayn wuxuu leeyahay mudaaf waxay nacti u tahay xaq tabaruc uma aha taasina markaa nadar baa ku sugan macnaha sida maaragtay sawaab uu ku noqonaya waa in mudaafta laga dhigo nact litabaruc saynu sheegnayo tabaruca ayaa mucallaqa oo geelida ku xidhan waa waa tabarucu wuxuu kala qaybsamayaa munajas iyo mucallaq mid munajas markaa fulayo oo la bixinayo iyo mid mucallaqahoo laleeyahay markaan geeriyoodo la sameeyo mudaafna maanta waa xaggii tacliiqii oo kale unbay faa'iideyneysaa markaa waa marfuuc wuxu walaa yushtarau lama shariyo fi lmuusaa bihi wixii laysu dardaarmay almuusaa bihi badu hadday gasho kaa badu ay gelaysaa waa wixii la dardaarmay muusaa lahuna waa qofkii loo dardaarmay markaa iyo bada kala ilaali waa la dardaarmihii iyo loo dardaarmihii bay kala yihiin marka wixii la dardaarmay maxaa la idhahdaa muusaa bihi qofkii loo dardaarmayna maxaa la idhahdaa muusaa lahu ku kaloo muusaa ilayhi la yidhaabaa inoo iman doona insha alla walaa yushtaradu buu yidhi shardi uma aha fil muusaa bihi waxaa la dardaarmayo an yakuuna inuu yahay macluuman wax xadidan oo la garanayo qeexan wa mawjuudan inuu hadda markan la dardaarmayo jiraana shardi maaha waxiina idin mar haddii xukunku haddaba sidaa yahay tajuusu waxa bannaan alwasiya bilmacluumi wاlmajhuul in qofkii loo dardaarmo wax la garanayo oo qeexan iyo wax majhuulo muhmalaho aan la cadayn labadaba in qofkii loo dardaarma way asaxaysa kii la garanaya waa maxay ninkaasi waxa weeye wixii aan ka tago kun doolar ha laga siiyo gurigaa hebel baaleg markaan dhinto kaasi waa wax macluum majhuulkiina waa maxay inuu yidhaahdo dhulkayga halkaa ku yaalla mid ka siiya waa mubham ama uu yidhaahdo ninkaa ah, hebela waxaa la siiya markaan geeriyoodo majhuul weey waxba muuqayim inoomuu xadidin waxba wuxuunbaa la siinay ka fi darci majhuulkii waxaa ka mida buu yidhi caanihii candhada ku jiray oo markaan geeriyoodo hashayda hebel ha maalo caanaha uu ka lisi doonaa intay yihiin dee ma garanayo waa majhuul marka way banaanta mar hadday dardaaran tahay oonay iib ahayn waa caadi wabilmawjuudi walmacduumi waxaa kaloo laysu dardaarmi karaa wax jira iyo waxaan jirinba kii jiray dee waa wixii hadda markaa uu qofku dardaarmayo jira hashaa hebel hala siiyo gurigaa hebel hala siiyo iyo wixii la midkaa waa maxay kalwasiyati bihamari haadihi shajarati sida inuu qof dardaarmo geedkan midhihiisa qabla wujuudi amara isagoo geedka hadda midhabalhaya ayaa wuxuu yihi markaan dhinto geedkaa wixii midha ee ka soo baxa ninkaa hebel baale waa caadi wahiya ilwasiyatu dardaaranku min athulusi markii xoolihii uu qofku ka tegay saddex meelood loo qaybiyo meesha hal meel ayaa lagu soo ururiyaa dardaaranka oo dhan ay hulusi maalilmuusi qofkii geeriyooday maalintuu geeriyoonayay maalkii uu lahaa saddex meeloodow meel ayaa wixii uu dardaaran dardaarmay oo dhanba la geliyaa halkaasuunbaa laga bixiya fain zaada hadduu ka badiyo cala ulusi uluskii wax ka badan hadduu dardaarmo wuqifa waa la hakinayaa azaa'idu waxaa dheeraadka ah calaa ijaazati alwarathati waxaa markaa loo joojinayaa fasaxaadda dadkii dhexlayaasha inay fasaxaan ayaa loo hakinaya marka markay iyagu fasaxaan ayuun baa la sii deynayaa wey ala ijaazati warafati dadkii markaa dardaaranka lahaa inay ijaazeeyaan oo ay fasaxaan kuwa fasaxaya waa kuwe almutlaqiina atasarufa atasarufa kaygu jarayaa in la nasbiyo almutlaqiina atasarufa waa sifa waa mushabahadiyo tasaruftana waa alxasan alwajhadiyo kale marka een iminka halkan kuma banaano dee nuunkii taalo idaafadii ma banaanaanayso dee markaa alxasan alwajhi way banaanayd laakiin iminka halkan nuun baa yaalla markaa nuunkaasaa diidaya jarki iyo idaafadii almulaqiina tasarufa kuwa markaa dhaxlayaasha ah dhaxlayaashaasoo tasarufka loo ogol yahay oo mulaqu tasaruf mid waliba uu yahay mulaqu tasaruf yaa ahaa ya qaangaarkii caaqilka ahaa ee aan laga xayirin tasarufka inuu maalka ku tasarufo raggii shuruuddaa laga helay ayuunbaa fasixi kara macnaheedu waa maxay haddii dhaxlayaashii caruuri ku jirto caruurtaa waxoodii lama fasixi karayo intii kusoo hagaagaysa ulukii wax ka badan buu dardaarmay ulukii isaga waa la socodsiinaya wixii ka dheeraadka ahaa raggii waaweynaaye qaangaarka iyo dumarkii qaangaarka ahaa ee rushadada ahaa mid waliba rashiidka ahaa ee aan la xayirin mid waliba wuxuu xaq u leeyahay intaa siyaadadaa intii isaga kaga soo beegmaysay inuu fasaxo laakiin siyaadadaa intii caruurta kaga beegmaysay lama fasixi karo waana loo hakinayaayo iyaga ayaa iskalo iyagaa loo haynayo qofkii ka mas-uulka ahaa waxaa ku waajibay inuu radiyo oo yidhahdo may lama socodsiinayo ila maxaa la walaa taqrabu maal al-yatiimi illa billati hiya ahsan maxaa u dana un baa la oranaya yar wallahi ilmahan yar waxa u dana inaan la socodsi wixii suluska ka badan marka meeyid uu isagu soo istaagay saasuu marka ugu haynaya xoolihiisa fa in ajaazu kuwi hadaba wax fasixi karay haday fasaxaan fa ijaazatuhum fasaxadoodu tanfiidun lilwasiyati bizaa'idi waa fulin ay fulinayaan dardaarankii siyaadada la dardaarmay siin cusub maaha lama odhanayo iyagaa bixiyey oo iyagaa ninkan u hibeeyey lama odhanayo oo axkaamtii hibada intan siyaadada aan lagu socodsiin maayo ee axkaamtii dardaaranka way kale axkaam duwan yihin hibada iyo dardaaranku way kale axkaam duwan yihiin la soco isku qasi uluskii waa dardaaran intii ka siyaadada ahaydna waa dardaaran hadday iyagu fasaxaan dardaarankii unbaa fulaya weeyaane maaha hibo ay iyagu bixiyeen oo axkaamtii hibadee kitaabul aad ku soo martay lagu dabaqaya maaha ee axkaamtii wasiyada ayaa lagu dardaa lagu socodsiinayaayo waxyaala ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a hibadu maxay u baahnayd guddoonsiin iyo wareejin qabdi bay u baahnayd wasiyaduna uma baahna qabdi uma baahna waanu socodsiinay hadday yidhaahdaan ukiina waan aqbala yidhaahdo way laazimtay waa tanfiid lilwasiya ee ma aha hiba maaha wain raduuhu intaa siyaadada ah hadday diidaan batalat fi zaa'idi dardaarankii ama wasiyadii dee way ku buraysaa markaa intaa siyaadada ulukii unbaa la socodsiinay walaa tajuusu ma fulayso alwasiyatu dardaarankii loo dardaarmay liwaariin qof markaa dhaxle ah ilaa an yujiizaha inay fuliyaan oo ay ansixiyaan mooyaane baaqil warasati dadkii kale ee dhaxalka la lahaa almulaqiina atasarufa dhaxlayaashaasoo aan markaa la xayirin oo rag waaweyn oo qaangaara ah haddii uu qofkii dadkii dhaxalka ku lahaa mid kamida ah wax u dardaarmo ma fulayso qofkaasi dhaxalkiisii unbuu leeyahay dardaaran ma laha dardaarankaa waxaa la fulinayaa uun hadday intii kale ay raali noqdaan ay ogolaadaan goormay ogolaanayaan markuu dhinto kadib intuu nool yahay hadday yidhahdaan waanu ogollahay aabbe isaga intaa u dardaaran uu yidhaa waan u dardaarmay waxba kama jiraan markuu dhinto unbaa haddana waa in dib loo weydiiyo la yidhahdo miyaad u dayseen ninkaa intii hadduu miday isrugo u may yidhaahdo isaga intiisa waa laga siinay marka ijaazadan iyo socodsiintani waa goorma waa geerida kadib uluka wixii ka badanina waa saasoo kale laakiin maxay xaq u leeyihin intay nool yihiin intuu odagii nool yahay inay yaahdaan hebel c ku wareeji marka hadduu ku wareejiyo dee markaa khalaas dhammaata laakiin haddaanay odhanin ku wareeji ee ay yidhaahdeen u dardaaran oo ogol lahay waxba taasi macno male wuxuu ihi wadakara lmusanifu musanifku ama sheekhu wuxuu sheegay shardalmuusi qofka dardaarmaya maxaa u shuruuda fii qowlihi hadalka uu yidhi buu ku sheegay watasixu wa fii bacdi nusakhi watajuuzu waa isku mid labada lafdiya waay ka waxaa asaxaysa alwasiyatu dardaarankiibaa ansaxaya min kulli maalikin caaqilin qof kasta oo waxaanu dardaarmayaa hantidiisii ay tahay oo isagu caaqilin garaadkiisiina uu joogo waaya ay mukhtaarin xurin kusii daro waxaa kale u jeeda qofkaa maaragtay maaliga ah ee garaadkiisii joogo oo weliba mukhtaaroo aan qasbanayn oo haddana xor ahoo aan addoon ahayn wa in kaana kaafiran kan dardaarmayaa gaalba ha noqdo gaalka dardaarankiisa waa la fulinaya aw maxjuuran calayhi bisafahin hadduu doono ha noqdo mid xoola daadaadin awgeed looga xayira inuu xoolihii ku tasarufo oo xoolaha laga hayaba hadduu doono ha noqdee dardaarankiisii wuu ansaxaya oo xoolahan laga xayiray da isaga dartiibaa loo xayiro isagaa loo ilaalinaya hadduu dhintana de isaga waxba uma aha markaa dardaarankiisii wuu fulaya falaa tasixu haddaba ma ansaxdo wasiyatu majnuunin nin waalan dardaarankii ama qof asaasaqa dardaarankiisu macno male iyo wax ka soo qaatoo wamuqman calayhi qof markaa suuxsanba ama maqan oo hadaaqaya eraya ku hadlaya isna wax ka soo qaad male wa sabiyin ilmo yar oon qaangaarhba ahayn qof aan qaangaadhin hadduu dardaarmo isaguna wax ka soo qaad male wa mukrahin kii la qasbay eh, inuu waxaan dardaarmo lagu qasbay isagana dardaarankiisaasi mid fulaya maaha wadakara sheekhu wuxuu sheegay sharطalmuusaa lahu kii loo dardaarmayey isagana shuruuddiisii wuxuu ku sheegay hadalkan soo socdo idaa kaana mucayana muusaalahgu ama loo dardaarmuhu labuu u kala baxaya qof xad cayiman hebel inuu yidhaahdo ama ilmo hebel waa dad cayiman kuwaas iyo inuu yahay wax guud sida masaakiintaan u dardaarmay masaajidada ayaan u dardaarmay iyo wixii la midka ah. haddaba haddii loo dardaarmihii idaa kaana mucayana hadduu yahay qof cayiman shuruuddiisii wuxuu ku sheegay fii qowlihi hadalka uu yidhi likulli mutamallikin waxa wax loo dardaarmayaa qof kasta oo wax hanan kara wax yeelan kara cid cid kasta oo wax yeelan karta ay likulli man mid kasta ayaa wax loo dardaarmi karaa yutasawaru la suuraysanayo lahul milku loo suuraysanayo inuu wax yeelan karo min sagiirin wa kabiirin qof yar iyo qof weyn ku doona noqdo wa kaamilin wa majnuunin mid dhammaystiran iyo mid waalan ku doona noqdo ila ninkii waa yeelan karaa marka nin waalan wax loo dardaarmi karaa ku yar wax loo dardaarmi karaa ku kaamila oo yacni waxa weeyi qaangaarahoo caaqila waa loo dardaarmi karaa wa xamlin xataa waxa wax loo dardaarmi karaa ilmo caloosha ku jira وحمل حتى ilmihi urjiifka caloosha ku jiray waa loo dardaarmi kara laakiin maxaa shartiya mawjuudin inda alwasiyati ilmaha soo markii la dardaarmayay jiray oo caloosha hooyadii ku jiray ilmihi xamliga ayaa caloosha ku jiray dad wax u dardaarmayso waa in uu marka geeridu marka dardaaranku uu dhacayay waa inuu caloosha hooyadii ku jiray oo la hubo oo sidee lagu garanaya bian yanfasila waa inuu soo baxo uu soo dhasho liaqala min sittati ashhurin in ka yar lix bilood min waqti lwasiyati laga soo bilaabo markii dardaaranku dhacay markuu yidhi heblaayo waxay caloosha ku sido iyaan waxaa u dardaarno ayaynu taarikhda ka soo bilaabayna lix bilood intaanay ka soo wareegin waa inay dhasho hadduu lix bilood kadib uu dhasho ma garanayno inuu jiray markii la dardaarmayey iyo in oo haddii la sawiro ka waran oo baashaba lagu eego maybay fuqaadu waxaa ma xisaabsanaya waxbaa qaldami kara bay ninkani waa inuu lix bilood wax ka yar waa inuu ku dhashay waa haddii qofkaa dumarahe uu magacaabuu yidhi ilmaha caloosheeda ku jiraa ay xaas tahay weeyaan waa markay xaas tahay haddaanay xaas ahayn lixdan bilood eegi mayno afar sanadood bay markaa eegaya kol haddaanay xaas ahayn oo nin lahayn maalintaa la dardaarmay intaan afar sanadood ka soo wareegin inuu dhasho unbaa muhim maxaa yeelay dee waata waxa weeye mar haddaanay nin lahayn oo de waxa weye galma aanay meeshii jirin ilmahaa dhashay dee markaa wuu jiray un weeyaan maalan gabadh walaalkii ka dhintay oo uu u malaynayo inay caloosha wax ku sido ayaa wuxuu yidhi ilmahaasi dhaxalkaygii waxba kuma laho dee kuwaygana xijaabayeen inaan kaa walaalkay ilmaha maarata urjiifka walaalkay ka dhintay waxaasaanu dardaarmay buu yidhi dee gabadhii cidday tirsanaysa calooshii matalan wax ka dareemaysa afar sannadood intaani ka soo wareegin wixii ay dhasho dardaarankii waa loo fulinaya maxaa yeelay dee waxa weeyaan cid ay xaas u ahayd may jirin mar haddaanay sidaa ahayn dee ilmahan meel kale kama imanayo in zine iyo waxaa lagu tuhmaana waa mala xumayn baa la yidhi taasina meesha ma ma qabato markaa inuu ilmahaasi jiray unbaa laga soo qaaday tan lixda bilood aynu u qabanaynaa markaa waa tii xaaska ahayd bian yanfasila waa in ilmahani uu ku dhasho wiil liaqala min sittati ashhurin lix bilood wax ka yar min waqtilwasiyati iyadoo laga soo bilaabayo markii dardaaranku u dhacay wakharaja waxa baxay bimucayanin markaynu nidhi qofkii cayinaabaa shardigaa likulli mutamalikin loo shardiyaya ma waxbaa baxay idaa kaana almuusaa lahu jihatan caamatan markii uu yahay ciddan wax loo dardaarmaya jiha guud waxguud jiha guud haddii wax loo dardaarmo sida masaakiinta iyo wixii la midka ah haddii sidaa tahay haddaba fa ina sharta fii haada kan isaga waxaa loo shardiyaa uun allaa takuuna alwasiyatu dardaaranku inaanu ahayn yani jihada wax loo dardaarmaya jihata macsiyatin jiho dembi iyo macsiyo inaanay ahayn ka cimaarati kaniisatin min muslimin aw kaafirin litacabudi fiiha ka cimaarati kaniisa sida inuu u maaragtay dardaarmo daryeelka kaniisad kolkaan dhinta buu yidhi wixii halkaa maaragtay intaas kaniisada kaniisadaha lagu daryeelo buu kaniisaduha iska dumaana inagu waxba daryeelkooda maba danaynaba markaa kaasi dardaarankaasi macno male kan dardaarmayaa min muslimin dardaarankaasi ama muslim ha ka yimaado aw kaafirin ama gaalba ha u dardaarmaya kaniisadee dardaaranka haddii inaga maxkamadda laynoogu keeno waynu burinaynaayo ma fulinayno litacabudi fiiha waa markii kaniisadu ay tahay mid loogu talagalay inay dee ku cibaadaystaan oo cibaadadii gaalada marka loogu talagalay cibaadadii ay ku wataan wey laakiin haddii ay tahay kaniisad aynu kala wareegnay oo aynu inagu hawlo kale ku qabsanno bakhaarba aynu ka dhiganay danta guud lagu kaydiyey iyo markaa waxa weeyaan raashinka masaakiinta loo qaybinayo haddii markaa taa wax loo waqfoo la yidhaahdo dee bakhaar imika iska bakhaar uune kaniis meeshaa kaniisad ahaan jirtay unbaa loo jeedaa marka kaniisad la leeyahay bakhaarkaasaa lagu daryeelayaa meeshaa danta guudaha lagu daryeelunbay iska noqonaysaa markaasoo la diidi maayo asalkeedii hore kaniisadba ha noqde laakiin markay meeshii tahay meel ay ku cibaadaysanayaan gaaladii oo markaa de waxa weeye ay wixii muxaramaadkii ay ku samaynayaan cibaadadii aan saxda ahayn markaasay macsiyo noqonaysa wa tasixulwasiyatu dardaarankii wuu asaxayaa fii sabiili illaahi tacaala hadduu qofku jidka ilaahay fii sabiili illaahi wixii u dardaarmo wuxuu yidhi fii sabiililaahi baan u bixiyey wa tusrafu xaaladda iyadaa waxaa lagu bixinayaa buu yidhi lilgusaati mujaahidiinta ilan wa fii sabiililahi haddii la yidhaahdo jihaadkii bay ku dhacaysa marka wixii uu yidhaahdo awsaytu hadaa fii sabiililaahi fii sabiililaahi baan u dardaarmay wixii uu yidhaahdo dee maaragtay afka sharciga fii sabiililaahi jihaadka ayaa u asala marka jihaadki iyaa lagu xambaaray mujaahidiintii baa la siinay wa fii bacdi nusakh kitaabka nusakdiisa qaar waxaa ku qornan badela sabiilillaahi xaal ay markaa sabiilillahida bedel ka tahay wa fii sabiili baa ku qoran wa fii sabiili yani watasixu eh, wa fii sabiili markaa halkii hore ku cadfanta likulli mutamalikin wa fii sabiili ilbiri jidkii markaa khayr khayrka yani waa jid kasta oo khayra tanaa markaa ka caamsan ay kalwasiyati lilfuqaraai aw libinaai masjidi tani markaa waa si guudo iyadu jihaadkii oo keliya maahe haddii jidadkii khayrka haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa dardaarankii fuqarada loo dardaarmay oo kale iyo maaratay masjid dhismihiisii wax kastoo khayra taa lagu bixinaya iyada watasixu lwasiyatu dardaarankii wuu ku asaxayaa ay liisaau wasiyadan iisaa baa loola jeedaa buuli ha waxaa jirta wasiya oo dee awsaa uun laga keenay iyo iisaa oo iyadana awsaa uun laga keenay afcalabiga wasiya iyo iisaa waa isku macno laakiin fuqahadu laba qaab qaabbay u kala isticmaalaan wasiya waxay u isticmaalaan tii aynu soo sheegnay tabarucun bixaqin mudaafun limaa bacda almowt waa tabarucii qof wax loogu tabarucayo geerida kadib ayaa wasiyo la yidhaahda iisana isaguna waa dardaaran uune laakiin qof wax la siinaya maaha e waxa weeye isagu waa qof hawl qabanaya waa qof la dirsanayo oo geerida kadib hebel sidaa iyo sidaa ha yeelo iyada lafteedu waa nooc dardaaran laakiin ninkan waxba lama siin hawl unbaa loo diray iisa baa la yidhaha iyada iisa ayaa la yidhaahda haddaba watasixulwasiyatu ay liisaau wasiyada halkan la sheegaya waa iisaagiio waa qofkii markaa hawl loo dirayay geerida kadib biqadaai duyuuni maxaa kaa loo dardaarmaya biqadaai duyuuni dayntii bixinteedii wa tanfiidi lwasaaya waxyaalihii la dardaarmay fulinteedii wanadari fii amri latfaali caruurta arrimahooda ka warqabkoodii kaasina iyagana waa la dardaarmaa oo yaa loo dardaarmaa ilaa man waa kan ilaa bay ku gudbaysaa iyadu waa afka fuqahada ilaa man ay shaksin qof baa loo dardaarmi ijtamacad fiihi laga helay khamsu khisaalin shan sifo qofkaa aad wax u dardaarmayseed mas-uuliyadda saaraysa geerida kadib tani waa mas-uuliyad wixii horena tabaruc buu ahaa dardaarankii hore inu ka tabaruc buu ahaa dardaarankana waa dardaaran mas-uuliyadeed markaa daba kan mas-uuliyadda ah, de waa mas-uuliyad la qaadaye shan qodob qofkaad u dardaarmaysa maalan hebel baa hebel hay maydho markaan dhinto hebel sidaa ha sameeyo diyaargarayntayda hebel baa ka mas-uula ama caruurtayda markaan geeriyoodo hebel baa iiga mas-uula qofkaasi alislaam horta waa inuu muslim yahay haddaad adigii muslim tahay ama caruurta ay muslimiin yihiin qofkan aad u waa inuu muslim yahay walbuluuqu qaangaadh waa inuu qof qaangaadha yahay wاlcaqlu waa inuu qof miyir qaban yahay qof waalan ahayn wاlxuriyatu waa inuu xor yahoonu addoon ahayn wاlamaanatu waa inuu qof aamina yahay oo cadaalad leh واكتفى بها امانه ايو كغا كافتومي المصنف شيخ عن العداله عدالتيو دي امانه سو بعدالتنا هوسكليس فلا يصح اصح ماي الايصاء مسؤوليتي ان لو دردارمو لاضداد من ذكر dadka la soo sheegay kuwii ka soo horjeeday kii gaalkii kii aan qaangaarka ahay kii waallaa kii addoonka ahaa kii aan ammaanada lahayn ee waxaba inuu baabi'iyo laga baqanayay kuwaa iyaga mas looma dardaarmo laakiin al asax hase ahaatee sida xoogga badani waxa weeye buu yidhi jawaasu wasiyati dimiyin gaalkii dimiga ahaa aynu jisyada ka qaadaynay dardaarankiisu inuu asaxayo uu mas-uuliye dardaarmay ilaa dimiyin cadlin fii diinihi ee uu u dardaarmay dimi kale oo diintiisa ku toosan cadaalad kuleh yuu mas-uul uga noqonayaa calaa awlaadihi lkufaari caruurtiisii gaalada ahaa gaal baa gaal kale u dardaarmaya wuxuu leeyahay haddaan geeriyoodo caruurtaydii carruurtiisina waa gaalo caruurtayda waxaa iiga mas-uula ninkaa hebel waa gaal kale maynu fulinaynaa taa haddii maxkamadda laynoo keeno haa waynu fulinaynaa shardi unbaa ku xidhanoo ninkaasi waa inuu nin diintiisii ku toosan yahay si caruurtan gaalada laftooda ilan maslaxadooda iyaga laftooda waa la ilaalinaya ku gaalahoo diintiisa lafteedii ku khariban oon xataa tiiba ku toosnayn caruurtan waxba uu ilaalin maayo baa le markaa gaalaba ha noqdaane caruurta in la baabi'iyo lama ogola markaa nin diintiisii ku toosanoo caruurtan xaqooda iska ilaalinaya hadduu yahay waynu socodsiinaynaao gaalkaa kalee loo dardaarmay kol haddii kii dardaarmay gaal yahay kii loo dardaarmayna gaal yahay caruurtii laga mas-uulka noqonayna gaalo yihiin waynu socodsiinayna waynu fulinayna wayushtarau aydan waxaa kale oo la shariyaa fil wasiyi wasiyigu waa kan markaa loo dardaarmaye mas-uulka laga dhigayo kii mas-uulka ah noqonaye loo dardaarmaye waxaa loo shardiyaa anlaa yakuuna caajizan can tasarufi inaanu ahayn qofka markaa gaabinaya oo ka maarata gaabiska oo yani itaal daran oo ka itaal daran cani tasarufi hawshan loo dhiibayo hawshan mas looga dhiiblooga mas-uulka looga dhigayo waa inuu nin ka soo baxaya yahay oonu mid daciifa ilan waxaa jira qaar badan oo iska toosan oo daacadahoo wanaagsan baa jira laakiin haddana dee daciifahoo la kaartaynayo oo laga yaabo wixiiba in la weydaariyo oo si farsamaysan looga qaado marka waa inaanu ahayn hawshan loo diray loo dhiibayo nin markaa aan ka soo bixi karan nin wii ka soo bixi karay waa inuu falcaajizu canhu kii markaa itaalka daraa ee arrintaa aan ka soo bixi karayn likibarin dahaysa awgeed weynaan aw haramin ama gabow dee iyo gabow weyni iyo gabow maana istagaynu saasu loo sheekhu isugu cadfay maalan tusaale ahaan laa ilayhi waaya haddaad doonta haramka asaasaqi ka soo qaad si muddo ay faa'iido u samayso kii weynaaday da joogay aan waxba ma aragto wixii maamuli karay ama kii asaasaqayba dee kuwaasi laa yasixu liisaau ilayh in mas-uuliyad loo dardaarmo mas-uul laga dhigaa ansixi mayso waida ijtamacat hadday ku soo ururto fii ay ku kulanto fii ummi ifli caruurtan wax loo maaragtay mas-uulka laga noqonayo hooyadood ashuruudu lmadkuuratu shuruuddii aynu sheegnay haddii laga wada helo hooyadii waa muslimad waa qaangaadh dabcan qaangaar haddaan hayn hooyaba may noqoteen waa caaqilad waxa weeyaan ma waalla waa xoro addoon ma aha ammaanay leedahayoo waa qof markaa aamina oo cadaaladdiin iyo toosnaantii hadday sidaa tahay fahiya iyada ayaa awlaa ka mudan min hayrihaa dadkii kale markaa odaygii hadduu maarata geeri isaga baqayo waa inuu yidhaha carruurtayda markaan geeriyoodo waxaa iiga mas-uula hooyadood inuu sidaa yidhaha wanaagsan haddaanu odhanin uu iska geeriyoodo isagiioon sidaa odhan dee waxay noqonaysaa awowgoodna carruurtii aanu noolayn awowgood aabbo waxay noqonaysaa in maxkamadii ay qof markaa u magacowdo ee hooyadii mas-uul sidaa kaga noqon mayso odaygii markuu dhinto caruurtii xoolahoodiiyo wixii hooyadu isugu hagaajin mayso dadaal kastaba halahaatay hawl kaste mas-uuliyaddii baanay lahay sidoo kale walaalkoodii weynaa caruurtan yaryar isaguuna odhan maayo de waa walaalahaygii yaryaraayo xoolahoodii de wax weyn aniguba ka mas aniga isugu hagaajinaya isaguna odhan maayo kol haddaan loo dardaarmin oo dardaaranka aanu haysan waa inuu socdo oo uu maxkamaddii tagu yidhahdo walaalahaygan yaryar de mixnadaasaa ku dhacday anaana walaalkoodii weynaaya de waxaan doonaya inaad i magacawdaan caruurta waxoodii ka mas-uul ahaado wiiina waa isu jiraan maalan ama ay hooyadii maxkamaddii tagto de arintii ay soo sharciyaysato saasay noqonaysa waa hadday maxkamadihii ku hagaagsan yihiin haddaanay maxkamadihiiba hagaagsanayno ay fursadba u arkayaan xaalada iyada mayna iska daana ay ka mas-uul ahaanayne oo hadhow toolana gacan bidixaynayaan xaaladaa waxaa la yihi qofkii muslimahee awood uleh inuu xoolahan u maamulo caruurta hooyadoodba ha noqde iyadoon waxba lasoo magacaabo ayay markaa xoolihii u maamuli karaysa kitaabu nikaaxi wamaa yatacallaqu bihi min alaxkaami walqadaaya halkanna waxaynuu wareegeynaa kitaabu axkaami nikaaxi axkaamtii guurka ayuu halkani kitaabu yahay iyo wamaa yatacallaqu bihi wixii markaa calaaqa lalahaa wa fii bacdi nusakhi wamaa yatasilu bihi wixii xidhiir lalahaa waa islaalkii oo min alaxkaami axkaam ah iyo walqadaaya masaail wixii masaail ku tacalluqday kitaabu nikaaxa iyo axkaam iyo halkana lagaga warramaya wa hadihi lkelimatu intan dambe min alaxkaami walqada kelmadda malaha alqadaaya buu ujeedaa saaqitatun min bacdi nusakhi lmatni nusakhda matniga qaarkeed bay ka dhacsan tahay wanikaaxu yuطlaqu lugata cala اdami wاlwaطi wاlcaqdi nikaax af carabi ahaan dhowr macnuu leey ala dami dami waa lagu ilaaqa isugeyn isugeynoo tanaakaxat ilashjaar bay idhahdaan geedihii way isku urureen marka laleeyahay ayaa tanaakaxat ilashjaar la yidhahda ay tadaamat walwai galmadiina nikaax waa la yidhaahdaa walcaqdi guurkiina nikaax waa la yidhahdaa intaaba waa la yidhaahdaa markaa damigaasi af laga helaa isagu qur iyo axaadiista kuma jiro waigiina isagu wuu ku jiraa qur-aankii isagoo markaa bimacnaa alwai ah wuu ku jiraayo dee aayadaha dhowrbaa markaa lagu fasiraya walaa tankixuu maa nakaxa aabaaukum guurkiina way noqonaysaa waigiina way noqonaysaa wau shubhihii baa soo gelay waxaa kaloo ku jira fain alaqaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra halkaana guurkii iyo waigii labadiiba waa loola wada jeedaayo waa in guurkiina la helo wacigiina la helo bay leeyiin wa yuطlaqu sharcan sharci ahaan nikaax waxaa la yidhaahdaa calaa caqdin caqdi caqadkii mushtamilin calaa arkaani wa shuruudi arkaantiiyo shuruuddii guurka lahaa waxba dee tacriif weyn maaha kani oo jaamice calaa kulli xaal sharci ahaan nikaax inta badan waxaa loo isticmaalaa waa adigii waa caqdigii guurka ee labada qof isku banaynayay ayaa markaa nikaax la yidhaahda wanikaaxu haddaba guurku mustaxabun mid sunnaa weeye liman yaxtaaju ilayhi qofkii u baahan qofkii u baahan rag iyo dumarba waa sunni baahidii maxay noqonaysaa bitawaqaani nafsihi lilwaci inuu markaa dareemayo naftiisii inay wacigi iyo jimaac iyo galmadii iyo istimtaaci ay u baahan tahay hadduu dareemayo wayajidu uu helayana uhbatahu waa raggii tani uhbadii yani waa takaaliiftii iyo kharashaadkii guurku uu lahaana uu ka soo bixi karayo markaasuu sunno u noqonaya kharashaadkaasi waa maxay ka mahrin sida gabadha meherkeedii oo kale de meherka sideennan aynu inagu iska samayno ma gabadhi markii meherkii loo magaabo meherkeedii la siiyo wa nafaqatin iyo markaa biilkii biilkii de markaynu leenahay waxaa soo hosgelaya dee gurigii iyo dharkeedii iyo waxyaalihii ay de xaq ulahaydoo dhan iyaa soo gelay fain faqada aluhbata haddii ninkaasi aanu uu yahay nin aan maaragtay wixii loo baahnaayo loogu diyaargaroobayay guurka ama kharashaadkii nin aan helaynin hadduu yaho waayaya lam yustaxaba lahu nikaaxu ninkaa isagaa guurka looma jeclaysto looma sunneeyo waayo wuxuu isa saarayaa mas-uuliyad aanu ka soo bixi karin qaar badani waa meel si unbay yeeli bay iska yidhahdaan soo maa horta gaadho hadhow toole say doontaba ha yeesha hadday doonta ha taasi markaa sax maaha wayajuusu waxa bannaan lilxuri ninkii xorta ahaa waxa u bannaan an yajmaca inuu isu keeno bayna arbaci xaraa'ira afar dumar afar dumara ah oo xor ah ayaa u bannaan inuu guursado faqad kuma dari ilaa an tatacayana alwaaxidatu fii xaqihi afartu way u bannaan yihiin inuu yahay mooyaane mid isaga xaqiisa dhinaciisa marka la eego ay middu maarata waxa weyaan mutacayin tahay inuu mid keliya guursada ay caynowday oy waajibtay oo mid labaad aan loo ogolayn oo waa kee kaasi ka nikaaxi safiihi waa sidii ninkii xoola daadaadiyaha ahaa ee la xayiray xoolaha laga xayiray guurkiisa oo mimaa kuwiiya yatawaqafu maarata kuwii guurkooda yatawaqafu cala alxaajati uu baahida uun maaragtay waxa weeyaan ku dhismaa oo ninkan safiic xoolo daadaadiyaha ah, ee xoolihiisiiba laga xayiro hebelow ka hay xoolaha la yidhi markuu guur u baahdo waa loo dhisaya hal gabar baa loo dhisaya haduu yidhaha tu labaad baan doonaya looma dhisayo haday tani ku filan tahay waayo de ninkan in xoolihii dayacayuu kolba mid iska guursanayo hadduu dana furayo haddana tukale iska guursado xoolihii laga xayirayba inuu dhinac kale ka baabi'iyo ayaa laga ilaalinaya markaa mid ku filan haddii loo helo khalaas wey waa laga joojinaya isaga wayajuusu lilcabdi dabcan dee waxa weyan xoola daadaadintaa malaha kuwan dee jaadka iyo balaayada kuwa hashay waxaasu wixii shirka ilaama gelinaya kuwa noocaas oo kalea dee in safah lagu xukumo baciidba noqon mayso oo markaa laga xayo wayajuusu waxaa bannaan lilcabdi addoonkii waxaa u bannaan walow mudabaran addoonkaasi mudaber ha noqdo aw mubaacadan ama mubacad aw mukaataban waxaasoo dhan waynu soo marnay waynu sheegnay siday u kala yihiin addoommada qiimahoodii kala duduwanaa weeye aw mucalaqal cidqi bisifa kaasaan malaa hore inoo soo mari jirine kaasina waa kii xornimadiisa tilmaan lagu xidhay ee la bisha ramadaan baad xoroobaysaa oo kale la yidha ama la yidha haddaad iyo waxaa samayso waad xoroobaysaa marka waa adu addoommaha qaybahoodii kala duwanaa noocu doonaba ha noqdee ninkii addoonka ahaa waxaa u bannaan an yajmaca inuu guursado bayna natayni inuu isu geeyo laba dumara ay zawjatayni faqad laba dumarubuu isagu guursan karaa tu saddexaad isaga uma furno weeyaanoo labadaa ayay isaga tiradu kaga buuxsamaysa walaa yankixu ma guursado alxuru ninkii xorta ahaa ama tan adoon ma guursado looma ogola ninkii xorta ahaa inuu adoon guursado looma ogola waayahay ilaa bisharayn liayrihi buu ka horreysi adoon liayrihi aanu isagu lahayn inuu guursado looma ogola waxaad moodaysaa in la leeyahay adoontu isagu leeyahay waa loo waa loo ogolyahay inuu guursado sidaa maaha liayrihi dani waxaa loo keenay ilaa bisharaynidan soo socota laba shardi baa loogu ogol yahay ta loo ogol yahay marka labada shardi la helo waa addoontii cid kale lahayd ama addoonta isagu uu leeyahay ma guursan kara taa sideeday ugu bannaantaho xalaal ugu tahay guur la'aan laakiin iyada waan guursanayaa marnaba meeshaa ma imanayso marka addoontii cid kale lahayd haddaba ma guursan karaa ilaa bisharayni haddii laba shardi la helo ayuu guursan karaa addoontii ay cid kale lahayd kow cadami sadaaqi lxurati inaad laga bedelay ku fiicanta kol haddaanu axaduhaa odhana cadami sadaaqi lxurati gabadhii xorta ahayd meherkeedii inaanu iska bixin karayn waa shardiga koobaad waa inaanu naag xora guursan karaynin sidaanu guursan karayna waa maxay meherkeedii baanu uba taaghaynba oonu bixinba karin aw faqdi lxurati taynu sideen hore ku socno aw faqdi lxurati ama gabadh horaba wuu waayba meeshan gabdha addoomaa un baaba jooga tu xoraba wuu waaye aw cadami ridaaha bih ama way joogaan maaratay tii xortahay way joogtahay laakiin way diidday kuwii xortahaye meeshan ku noolaa midibe isagii waa yeeli weyde de markaa xaaladda iyadaa ku qasban yahay sooma ila wax kale mahayo kaasi waa shardiga koobaad waa in gabadh xora aanu ninkaasi guursan karin sababtaanu u guursan karini ama meherkii baanu iska bixin karayn ama maba joogtaba ma jirtaba ama way diideenoo kuwii markaa meeshaa joogay way aqbali waayeen shardiga labaad waa khawfulcanati ay zina inuu ninkani ka baqanayo waa khawfilcanati sidayni hore haddaynu ku socono ay zina inuu ninkani ka baqayo inuu zina ku dhaco shardiga labaad waa inaanu naftiisii ka aamin ahayn inuu meel xun ku dhaco muddata faqdi lxurati muddadaa aanay u suuragal ahayn gabadhii xortahayd inuu guursado inuu ka baqayo inuu markaa ku dhaco xumaan iyo zina inuu ku dhaco markaa de waxaa laleeyahay addoonta iska guurso wa taraka lmusanifu sheekhu wuxuu ka tegey shardayni aakharayni laba shardi oo kale afar bay markaa shuruuddu noqonaysa axaduhumaa labada shardi ee kale midka koowaad waxa weeye allaa yakuuna taxtahu ama allaa takuuna iska cadi labaduba in aanay hoos joogin xuratun gabadh xor ah oo aanu qabin baa loo jeeda hoos jooginta waa loola jeeda yani inaanu qabin xuratun gabadh xor ah muslimatun oo adoon waxaan jeeda muslimad ah aw kitaabiyatun ama ahlu kitaab ah oo tasluxu lilistimtaaci ku filan oo de waxa weeyaan baahidiisii daboolaysa oo istimtaaci uu ka suuragelya markaa shardigii hore ee inaanu xor guur gabadh xore guursan karayn taasi waa tu cusub laakiin shardi kalea meesha joogo tu kalena waa inaanu soo guursan karinoo imika aanu qabin tu uu qabaana waa inaana jirinoo xor ah hadduu mid xora haystu qababa uu inuu kordhisto doonayo addoon soo kordhin baynu leena taa xorteeu markaa qabaa ama muslimad ha noqoto ama ahlu kitaab ila ahlu kitaabkiianu guursanaa la ogolya yahuudiyaddii iyo kiristaankii shuruud baa ku xihan haddii markaa yahuudiyad bannaan uu qabo ama muslimadba uu qabo ama uu guursan karayo oo uu soo guursan karayo adoontii looma ogola waxaa markaa taa uu qaba loo shardaya tasluxu lilistimtaac inay de u suubato inay baahidiisii daboosho lakiin haddaanay waxba ugu filayn oy ka gabowday oo kale maalan oo aanay waxba u qaban karaynin oo baahidiisii aanu ku gudan karaynin xaaladda iyadaa ah ha iska qabee addoontana wuu guursan karaa maxaa yeelay dee waxa weeye gabadhani kuma filla maaragtay xaajadiisii m kuma gudan karay ama wayba xanuunsanaysaaba oo dee waxa weeye istimtaaci markaa kama suuragala hadday saasi noqoto wuu iska guursan karaya addoonti wahaani shardiga labaadee sheekhu uu ka tegey islaamulcamati addoonta uu guursanayaa waa inay muslimo tahay waa inay muslimo tahay addoon gaalada ahlu kitaabba hadday doonto ha noqotee lama guursan karo ahlu kitaabkii waa waxaad guursan kartaa markay xor tahay laakiin inay yahuudiyad noqotay haddana addoon noqoto laba tilmaamood oo liidata inay markaa sidata lama ogola addoontii markaa muslimadii baaba shuruuda lagu xidhay addoontii ahlu kitaabkuna way kasii ag jirtaayo iyada marnaba lama ogolo guur lagama ogola haddaad iibsato waad iskaga istimtaaci karaysa laakiin guur lagama ogola naam wuxuu yihi falaa yaxilu limuslim eh, wixii islaamul amati addoontii inay muslimo tahay allatii adoonta yankixuha alxuru ninkan xortii uu guursanayo ninkaynu ka hadlaynaa waa ninkii xorta ah ninka shuruudan loo dhigaya ama ninkii addoonka ahaa dee addoon isagu wuu iska guursan karayaa shuruudi isaga markaa uguma xidhna marka la eego inaanu gabadh xora guursan karin iyo shuruuddaa isaga lagu xidhi maayo falaa yaxilu limuslimin qofkii muslimka ahaa uma xalaal aha amatun kitaabiyatun adoon ahlu kitaabihi xalaal uma noqoto yani inuu guursado ama hadduu yeesho oo way u banaananaysa xalaal bay unoqonaysaa laakiin waxaa la diidaya waa inuu guursado waidaa nakaxa alxuru ninkii xorta ahaa hadduu guursado ama tan adoon hadduu guursado bishuruudi madkuurati iyadoo shuruudda aynu soo sheegnay laga helay hadduu guursado oo nikaaxii u ansaxo uma aysara markaa kadibna uu xoolaysto uu adduun helo uu nin hodana noqdo wanakaxa xurata hadda dee lacag buu hele gabdhihii markaa xorta ahaa uu markaa qaar kamida soo guursado addoontiina way usii joogtee la soco miyaa la odhanayaa addoontii ayaa meesha ka baxaysa maya lam yanfasikh ma fasakhmayo nikaaxu lamati adoonta guurkeedii fasakhmi maayo gabadhan xorta ee dib ka timid adoontii ka soo horeysay meesha ka saari mayso wanadaru rajuli ila mar'ati ala sab'ati adrubi halkana wuxuu sheekhu kaga hadlaya eegmadii ninkii markuu gabadhii guursanayo waxa sunaa inuu eego marka hadaba eegmadii maxaa ka banaan iyo maxaan ka banaanayn yaa laga waramaya wuxuu wanadaru rajuli ninkii eegmada uu eegayo ila mar'ati gabadhii ala sab'ati adrubi todoba qaybood bay u kala baxaysaa axaduhaa qaybta koobaad nadaruhu inuu gabadhii eego walow kaana ka wax eegayaa hadduu doono haba noqdo shaykhan oday hariman gaboobay caajizan canilwaطi oo aan waci iyo galmo iyo maarata jimaacba aan karayninba hadduu doono ha noqdee eegmada uu eegayo ilaa ajnabiyatin gabadh ajnabi ka ah ligayri xaajatin iyadoon baahi uu u eegayo wax keensada inuu eegaa aanay jirin xaaje ilaa nadariha baahi uu u qabo eegmadeedu iyadoo aanay jirin inuu hadduu eego fakayru jaa'izi kaasi ma banaano ninkii gabadh ka ajnabiya inuu eego la-aan yani isagoo wax dana oo ku kalifaysa inuu gabadhan eegaa aanay jirin ama dareen ha jiro ama yaanu dareen jirin kol haddii dan keensanaysa eegmadu aanay jirin waa xaaraan eegmadaas qofkan wax eegayaa inuu qaangaar yahay unbaa shardia ama ha duqoobo ama dhallinyar ha ahaado suu doona nin xaasle ha noqdo midaan xaas lahayn ha la kala saari maayo fain kaana nadaru eegmadu hadday tahay lixaajatin midba dani keensatay ka shahaadatin calayha sida inuu markhaati ku furo oo kale meedaygu haa tanay ahayd mudda odhanayaa soo ma dee iska furbaa la odhanaya lagu arkay oo inaad adigii tahay lagu hubsadee markaa markii markhaati iyo waxyaalo noocaasi ay keensato jaaza de markaa way banaan tahay oo dantiibaa keensanaysa laakiin iyadoon wax danoo keensanaysaa aanay jirin ama dareen ha jira ama yaanu jirin lama ogola wahaani nooca labaad ee eegmadu nadaruhu ayrajuli waa ninkii inuu eego ilaa zawjatihi xaaskii uu qabay wa amatii iyo addoontiisii u xalaasha ahayd fayajuusu waxa bannaan an yandura inuu ka fiiriyo min kuli minhuma labada mid kastaba inuu ka arko ilaa maa cada alfarja minhuma wixii aan cawrada ama xubinka taranka aan ahayn wixii aan intaa ahayn wuu arki karaabuui ama alfarju xubinta taranka laakiin fayaxrumu nadaruhu buu yihi inuu eegaa xaaraan weeye wahaadaa wejhun daciifu laakiin taasi waa wejhi ama qowl ama hadal ay culamada qaarkood yidhaahdeenoo daciifa laga xoog badan wal walasaxu sida xooga badanee saxiixi waxa weeye jawaasu nadari inay ninkii u bannaan tahay inuu eego ila alfarji xubintii taranki ee xaaskiisa ama addoontiisii u xalaasha ahayd inuu eegaa way u bannaan laakin laakiin maca alkaraahati waa un la karaahiyeysanaya waa laga fiican yahay un mooyaane way iska bannaan tahay oo ma aha iyadiina waa saasoo kale waa saas wey wahaaliu tii markaa eh, saddexaad ama noocii saddexaad nadaruhu waa eegmada uu ninkii eegayo ilaa dawaati maxaarimihi dumarkii maxaarimtiisa ahaa ee aanay isgeyin binasabin ee nasab ay markaa dee waxa weeye maxaarim maxram isugu noqdeen aw radaacin ama nuugmo ay markaa isugu noqdeen maxram aw musaaharatin ama laxidid ay markaa isugu noqdeen maxram sida sodohdii oo kale aw amatihi lmusawajati ama addoontiisii ninka lahaydee uu nin u dhisay addoon uu leeyahay isagu lakiin uu nin kale udhisay iyaduna maxaarimtii unbay la mid tahay fayajuusu waxaa bannaan an yandura kuwan inuu ka arko ou ka eego fii maa cadaa maa bayna asurati wاlrukba wixii xudunta iyo jilibka udhaxeeya wixii aan ahayn wuu arki karaa timihii iyo madaxii iyo gacmihii Eh, kubkii iyo loo diidi maayo la odhan maayo waa xaaraana ka qariya oo ka astura lama odhanayo isagana la odhan maayo ha eegin la odhan maayo eh, inuu intaa waxa weeyaan arko dee lama wada joogayaan gurigiiba wada joogayaan meel isugu soo gelayaan waa iska bannaan tahay taas ama alladii baynahuma laakiin inta u dhaxaysa ama inta u dhaxaysa xudunta iyo jiribka inta u dhaxaysa fa yaxrumu inuu intaa eegaa xaaraan weyn waana in laga qariyo laga asto waaya waraabicu qaybta afraad annadaru ila اlajnabiyati inuu ninkii eego gabadhii ajnabiga ka ahay liajli xaajati nikaaxi guur baahidii daraaddeed inuu eego fayajuusu taasi way bannaantay lishasi qofkii ninkii waxa u bannaan cinda casmihi markuu go'aansado calaa nikaaxi imra'atin qof dumara inuu eego inuu guursado markuu go'aansado aansado oo yani dareenkaasi uu galo gabadhan guurso hadday ku qanciso hadday ku qanciso guurso haddii uu markaa u go-aansado waxaa u bannaan annadaru inuu eego ila alwajhi waalkafayn gabadha wejigeedii iyo labadeedii kaf inuu eego ayaa u banaan minha wejigii iyo labadii kafe iyada markaa ka midka ahaa wa baطnan kafkii xaggaa boggana wuu eegi karaa xaggan dhabarkana wuu eegi karaya wain lam ta'dan lahu yaanay uba fasixin azawjatu ayuu yidhi awjadu dee imika awjo maahe waa yani insha allahu tacaala wuxuu ka doonayay buu heli doonaa baa laleeya wuu guursan doonaa gabadhaa zawjadiisa noqon doonta inuu eego fii daalika yani fii tilka aal ama maarata xaaladda noocaas markay arrintu noocaasoo kala noqoto wain lam tadin lahu yaanay uga fasixin azawjatu gabadhu fii daalika nadari weyn eegmada inuu intaa arko yaanay uba fasixin haday doonto iyadoon ogeyn haddii markaa la ka gaadhsiiyo oo waxa weeyaan intu maaratay u yar dhuuntaba uu markaa meel ay markaa niqaabkii iskaga dhigtay oo kale uu markaa eego way u bannaanta inay markaa u ogolaataa waxba shardi maaha wayanduru min alamati addoontii wuxuu ka eegi calaa tarjiixi nawawiy sida uu markaa nawowi rajaxay cinda qasdi khidbatihaa haduu doonayo inuu gabadhi usoo geed fadhiista adoonta ahayd maa yanduruhu min alxurati intii uu markaa gabadha xorta ah uu ka eegi jiray ayuunbuu ka eegi imaamu nawowi raximah llahu baabkan aad buu ugu adkaa eegmada markaa wuxuu leey ataa gabadhii hadday addoon tahay inuu guursa doonaya ataa hadday addoon tahay iyo labadaa kaf unbuu eegayaa meel kale inuu eega looma ogola culamadii qaarba iyagu waay leeyihin mayane adoonta marka horeba cawradeedu waa xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa markaa inuu maaragtay arko wixii muuqanaya markay iska shaqaysanayso wejigii iyo eh, mxua ah, qoortii iyo timihii iyobaa muuqanay inuu intaa arko loo diidi maayo bay qaarkood yidhaahdeen laakiin wuxuu leeyahay maya waa isku miduna isagu ma eegi karo waa xagga eegmadiisa isagii kama eegi waxaan wejigeediiy labadaa gacmood ahayn ma eegaye bu kii hanaad noocii shanaad annadaru waa eegmadii lilmudaawaati daaweyn daraaddeed loo eegayay gabadhii fayajuusu waxa bannaan nadaru abiibi dhakhtarkii inuu eego ila alajnabiyati gabadhii ajnabiga ahayd ila almawaadici maalihii alatii yaxtaaju ilayha uu u baahan yahay fi lmudaawaati daweynta marka uu daweynayo meeshii de u daweynayo inuu eega u baahnaa ayuu eegaya hadii aanu u baahnayn inuu eego isagiioo aan eegin uu daweyn karayo inuu eega xaaraannimadii hore ku noqonaysa laakiin markii uu u baahday aanu ka maarmi karin inuu eego meeshii markaasuu eegay xataa mudaawaat mudaawaatulfarji waaye xataa mudaawaati bay ku fiican tahay maa qaamxu kan iigu rafciye ilan fi mudaawaati haddaynu haddaynu xataa caatifo ka dhigno xataa mudaawaati umbanu muxuu idin qoraya ah, xataa mudaawaati xataa hadday doonto meesha la dawaynayaa xubinkii tarankaba ha noqoto hadduu ataa xubinkii laftiisii uu dawaynayo dee inuu eego meeshi uu dawaynayey way u banaanaanaysaa markuu u baahdo wayakuunu daalika laakiin waxay noqonaysaa arintaasi markaa uu gabadhii dawaynayo bixuduuri maxramin waa in dadkii maxramka u ahaa gabadhani ay joogaan walaalkeediiyo aabbaheediiyo aw zawji ama ninkeedii uu joogo aw sayidin hadday addoon tahayna sayidkeedii uu joogo yani waxa weeye waxaa la diidayaa inay isla keli noqdaan hadday gabadhii neerasku la joogto gabadhii neerastu hadday la joogto waa caadi gabadhii neerastii iyo tii la daweynayey iyo dhakhtarkii markaa caadi wey oo gabadha neerasta abaa isla keli noqoshadii meesha ka saaraysa shardiga labaadna waxa weeye wa anlaa takuuna hunaaka waa in aanay meeshaa jirin imra'atun gabadh tucaalijuha dawaysa waa inaan la helaynin gabadh arintan ka adag oo dawaynaysa oo dhakhtarkan la aqoona waxay yidhahdeen hadii ninku uu ka aqoon badan yahay dee aqoontaa badan bay ayay la raadinayaa way markaa iyadoo gabadhiba hadday doonto jirta ninkii way u tegi karaysa laakiin markay isku aqoon yihiin sidoo kale waxay yidhaahdeen waa aanay de ka lacag badnayn hadday lacag badan qaadanayso gabadhi waa dhakhtarad waa la aqoon laakiin iyadu waxay leedahay boqolkeen kii maaragtay ninkiina wuxuu leeyahay kontonkeen ama lixdankeen ama toddobaatankeen markaana la odhan maayo naagtu haba lacag badnaatay iyada tag dhakhtaradda u la odhan maayo eh, waxa weeyaan dee kan markaa jaban inay u tagtaa markaana way u fasax waa loo ogolaanay wasaadisu qeybta lixaad annadaru lishahaadati in loo eego qofkii dumar ahayd si markhaati loogu furo calayha si iyadii loogu furo fayanuru yani yada iyada markhaati lagu yahay waa loo yahay maaha fayanduru wuu eegi ashaahidu kan markhaatiga i farjaha xubinkeedii tarankaa buu eegi karaa cinda shahaadatihi bizinaaha haddii uu markaa ka markhaati kacayo inay markaa zinaysatay yani waxa weeyaan qof qofoo zinaysanaya ayuu arkay dee waxa weeyaan zinadii marka markhaatigii la furayo waa inaad xubinkii oo xubinka ku jira aad aragta laba qof oo isa saaran un baan arkay wax kabadu kaama dhegaysanayso oo xadkii taa waxa weeyaan lagu oogi maayo intaad u zinaysay tiraa maxaad baa lagu yidhi markaasaad tirta iyagoo isa saaran baan arkayay ma intaasun baad arkaysay haa xadulqadafkii baa lagugu dhigaya adigaa lagu jeedalaynaya markaa dee si aad markaa waxa weeyaan arrintii isaga hubsato inaad markaa xubinkii eegto ayaa sharcigu si aad markaa markhaatigii u gudato ayaa la baneeyey aw wilaadatiha ama markii ay umulaysay markii ay umulayso dee iyadiina waxa weyaan qofkii markhaatiga ka ahaa ilmahan inay heblaayo umushay dee inuu markaa eego ilmihii inuu iyadu waxaw ay umulayso waa loo ogolyahay dumarba ha noqdaan ilaan dumarka laftoodii inay xubinkii tarankae gabadha kale eegta lama ogolayn laakiin markay sidaa noqoto ee arrintaas markhaatiga hawlahaas ay yimaadaan way eegeysa fain tacamada ninkii hadduu maaragtay u qasto an nadara inuu gabadhii eego ligayri shahaadati isagoon danta uu eegaya aanay markhaati furid ahayn laakiin wuu iska eegay fasaqa labadii qofee ayaa ayaaba maalan xubinkoodii eegay isagoo ujeeddada iyo danta uu ka leeyahay aanay ahayn aad markhaati arintan ka noqoti fasaqa faasiq buu noqonaya oo dembiiluu noqonaya warudad shahaadatu ka markhaatigiisa lama aqbalayo haddii la ogaado inuu u dan kale ee aan u eegaynin inaad markhaatiga aad furti haddii arrintaa la ogaado faasiq baabu noqonaya isagu markhaatigaa geliba maayo wey aw inadaru lilmucaamalati waxaa kaloo qaybtan ka ah eegmadii gabadha la eegayey si markaa loola mucaamilo lilmar'ati gabadhi in lala mucaamilo fii baycin aw hayri oo maaratay iib iyo wixii lamidka ah lagula mucaamilo oo wa laga iibiyo amba wa laga kireeyo iyo wii lamidka ah fayajuusu de waxa banaan nadaruhu laha gabadhii inuu eego ila la maayo adigoo sii jeeda alaabtii u dhiibo intaasaan siinaya dhe la maaye inuu markaa gabadhii eego mucaamalada daraaddeed iyaduna way banaanta wa qowlu hadalka sheekhu yidhi ila lwajhi minhaa xaaladan iyadaa ah, markan uu markhaatiga furaya iyo markan uu la mucaamilayo wejiga uunbuu eegi khaasatan keli ah iyo dee xubinkii taranka markii markaa zina arrintu ay tahay yarjicu hadalkan wuxuu u noqonayaa buu yihi lishahaadati markhaatiga iyo walmucaamalati la mucaamilka marka lala mucaamilayo dee wejigeedii unbaad eegaya gacmaheedii eegi maysid baa oo xataa labadeedii gacmood xaaladdaa iyadaa ah, ma eegayso wax kaaga xidhan baan jirin wasaabicu ka toddobaad annadaru eegmadii la eegayey uu ninku eegayey ilalamati addoontii cinda btiyaaciha markuu iibsanayo ay sharaa'iha waa markuu iibsanayo addoon buu doonaya inuu iibsado de inuu iska eego sow maaha halkuu eegayaa marka fayajuusu waxa bannaan annadaru eegma uu eegayo ila almawaadici meelihii alatii yaxtaaju uu u baahan yahay ilaa taqliibihaa inuu rogrogo meelaha inuu rogrogu eegeego uu baahan yahay ayuu eegi fayanduru wuxuu eegi araafaha darafyadeedii gacmaheedii lugaheedii iyo way kuwaas araaf laha waa labada gacmood iyo labadii lugood wa shacrahaa timaheedii buu eegi laa cawratahaa laakiin cawradeedii xuduntiiyo jilibka intii u udhaxaysay ahayd intaa iyada eegi maayo wixii kale ee u baahan yahay ayuu eegayaa wasal allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallah aclam